masaakiin waxaa joogeen lama ambaratory waaweyn muslimiinta waxaa ambaratory caam u ahay waktigaas adduunka muslimiinta lahay haarun rashiid iyo kacbaasayeenki gaaladana waxaa u joogeen yani shaar shaar shaarlood baa lahay waadigaayo shaarloodkaasi kitaab liraa aad u qoray aclaamu nnaas bima waqaca fi bani cabaas bani albayn baramika wa bani cabaas kaasaa ka warami bacdii shaarloodkaasi waxaas ahaa jiray yani gaalweynaas ahay haddii aan haas u hudi lahaa waxay suubiyeen sanaacad badana sabay waktigaasa la suubiyey iyagaa ikhtiraaceen muslimkaa ikhtiraacay iyagaa suubiyeen waa la ogeeyey haddii ahaan markas arki waxaan saan u dhaaqaayo shaarlood waa qaadi waayo kan sixir waayo waa xoor kan sixir la soo dhiibi waayo sixir waayo waa xoor waktigaas saacada bilaawatay hadda saacadan yani ijtihaad waay nafteed hadda waay noqotay iyadii ad manu ah waktiban oo ah idan faadana maxaa yeelay dadka acmaashooda ma ida ku xiranta ida ku xiran wakti kastaa loo fiirihaa wakaas inta waay wax badanaa ku jiraa insha allah beri hataa waa usoo naqaynay war dheerdheeraa jiraa xadiidkan inta oo lafdi fiqiga maanta waa dheeriya warkiisi laakin yani axaadiistii ku timid yani horumarinta iyo gadaalmarinta waa fi qawlin maoo وسن بالظهر في الحر والأصح استخساسه العكاس والأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداه وإلا فقضاء وإلا وإلا كما دعن وقته كما دعن معناها سا وإلا يعني كما دعن يعني ركعة دحديدي salaadii yani salaada dhexdeedii waktiga kuma dhicin ragca wax ka yara ku dhacay ragca wax ka yar yani waa isku gaari ictidaalka isku gaari tidaal halaas keliya wakti iska helay ama waaa isku takbiirda qadarkeeda iska helay oo wakti ragca kaamilka ma helin faqadaa qada waaye waaa waxaa loo daliishayaa markaas khabar xadiidka mafhuumkiisii oo soo hormaray maxaa yeele mafhuumkiisii ninkaan ragca heleynin la yadriku salaata man adraka ragcata min asalaati faqad adraka salaata meeno muadaad xadiidka waaye ragcada yani waxay kulmisataa afcaalu salaad dhan ah iyada laga helaa afcaalu salaad oo la sheegaayo akriskii aqwaashiis akriskiyaa laga helaa afcaashii takbiirad yani yani rukuucii qiyaamkii rukuucii ictidaalkii intaa kul niyadii intaba soo martay afcaal salaad badigeedii aluu heli taa daraadeedii intaa waay wailaa ma helaayo ragc dhanka ma helaayo oo maku gaarayo faqadaan qada waay waxaa ragca ka yar ee salaad waktiga isku gaartay inti isdugahaybe awas xertibe halkoo mar hadii yani ragca maku heline yani inti jooga ba halaaska ahriya ulamaada waktigeeda takbiiradii keliya iska heli waxyara ictidaal keliya qadarkeeda iska heli waman jahila lwakta ijtahada biwardin wanawihi wanawihi waxaasaana wardina isku dadaalaa waktiga yani ninka waa gajaal ahaaday caaridaa jira macnaha cidkaa xirxiran roobaa jira matalan waay ama ajooba ama se xabsiyaa isku jira alana koriye minin ama oo waa lagu xabisi minin oo mugdi ah ama se waxaas waaye nin isku kalsoon yahay usheegaas waaye ijtahada waa dadaalaa waa banaan yahay jawaazan ahaan haddii yaqiinaas yiwaado waa kaas haddii sabri kara waa sabraa oraf dhexbaxideedii ma arkaayo maalan wailaa ijtihada waa dadaalaa markii la yihi waxa waaye haddii oo jawaaz ahaan waa yaqiin haddii as heli karo baxidaas heli karaa adk waa sabri karaa oraf aragteedas heli karaa maalan wailaa haddii kale dadaalkiisi wujuban waajib waaye inta waay وجوبا waaجب waaye gawabdina isku dadaalaa quraan akriskii darsigii halhaan kitaaban dhaalac jiri hal halhaan dhaalaado yani wakti waa geli jiri haddii intaan baxi aan suubiyo oo darsi aan baxiyo intaan waay salaad halaasaan duka jiri wardiga yani waxaa lamid ah yani ijtihaada biwardinta kuwii dhartoodka ahaay kii dharka tolaayay diigii mujarabu ahaay basiirkii acmahii jin waay mm-hmm fain tayqana salaatahu qabla lwaqti qadaa fi ladhari wain tayqana haddaa subsado salaatahu salaadiisii salaadii waqacad inay dhacday qabla lwaqti waktiga ka hor inay dhacday haddii shubsado oos yaqiinsado s hubo oos noqdo qadaa waa qadeeyaa ma oho waa kaas fain tayqana shaksigii hadda u yaqiinsado haddii ijtihaad isku dugti macnaha kan waay ninkii ijtihaad isku dugti haddii ijtihaad isku dugti bacdigii bacd alijtihaad marka rudi bacdigeedii waxaas ogaaday salaadiisii qabl wakti inay dhacdo waktiga ka hor inay dhacday as ogaaday qadaa waqadee fi ladar mana qabano wailaa qabl waqti ma dhicin wailaa qabl waqti ma dhicin falaa qadaa calayhi waxaas ogaaday inaa qabl wakti ay dhicin oo waktiga dhexdiis salaadiis ay ku dhacday markaas dalaabaad adeeya hadiis ogaado inay wakti ay ku dhacdayna maqadeehaayo qad loo hadaa wailaa falaa yaqdii maqadeehaayo bacda ijtihaadihi bacdigiisa suga maalan ba <clears throat> ninkii waa dadaalay ninka haddiis dadaalo maxaal dhaya ama waa gafaa ama waa asiiba ninka haddiis dadaalo mugdiyaas ku jiraa roobaa jiraa cirkaa xirxiran dadaalaas soo biyey darkiistolaa qadarkiisii halis akri jiri shuqulkiis hay halis kusuubi jiri waktigu kugali jiri isku dadaali fiiri waaa ama waa asiiba dadaalkiis waa ku asiiba muqalid le waaya smogtahay amase waa gifa amase bilaabas ogaada ama ogaanin madko <clears throat> ama waxbaba ogaanin salaadiisii saxiixa waaye waa u jirtaa salaadaas waa ku jirtaa aleha haddii ijtihaadkiis bacdigiisi gefkiis as ogaado oo salaadiisii qabla wakti ay dhacdi as ogaado qadaa baa qadaya wailaa falaa ma qadayhaayo wayubaadiru qafkii waa degdegaa bilfaa'iti salaadii ka tagti waa u degdegaa salaadii oo ah, macnaha waxaa loo wadaa salaadii aad kaa tagti duuraa yani aad kaa tagti casraa la gaaray aa la gaaray aa la gaaray salaadaasi waa u degdegaa markii casirka la gaaray oo salaada duhurna kaa tagtay bilaa cudur kaaga tagtay waa kaas wujuub waaye inaad degdego wujuub waaye mar waajib waaye marna sunna waaye marna sunna waaye in loo degdego marna waajib waaye haddii bilaa cudur khafi salaada u tagtay oo uu tagtay duhur usoola joog og yahayaas adduunya isku shuqliyey waxyaal kala susubisisgalay cudurna ma hayn oo bushi ma haynin cdaabtii salaada reeweysay oo jamaacada loo helaaya ma haynin bilaa cudada u tagtay waajib waxaa ku ah inaas yani tii ka tagtay inaas tugto aa ku waajibtaa doorkii tagay qadaan as tukaa horta bacdi tii hadda casirkii oo magaciisa la galay ama ka astukaa casir ma hormari ahaaye waxaa sormaya doorkii ka tagay astukahaa sunna waayo hadii ay tagtay cudur hadii uu tagtay cudur a uu tagay waay cudur ah oo salaada macduur ay halmaamaas uu tagay ama waa hurdi maxaa cadaarusalaa maxaas ahay annoom wanisyan ah, intana eed cadaabteydi waa kaas uu tagti waa hurdi waktigii aad ka tagay amase magaciisii yani waa halmaami waktigii aad ka tagay waktigaas halmaami seelaa markaasi sunna waxaa markaasi iyadana faa'itada tii ka tagti oo qadaha ahayd inaas tugto taasaan u suneeyaa <coughs> sheekha marka waxaas yidhi adan radi allahu tacaala canhu ardaahu wayusanu waxaa la suneeyaa tartiibuhu tartiib salaa tartiib lfaa'ita salaadii tagtay tartiibinteeda la suneeyaa ti oo tagtay tartiibinteeda misaalkiis waxa waaye waxaa kaa tagay duhr iyo casr maalanba <clears throat> waxaa yani marka waxaa ku jiraa duhurkii casirkiina waa la gaari ma oo hadaas haday ahaa duhurkaas haday ahaa casirkii shamee lamadoodii saas yeelaa duhurkaas horumarihaa hadis horumariya duhurka yani sunadii waay tartiibkii waay duhurkaas horumarihaa lamadaanba ku jiraa maalan ba duhur casr qadoodaa ku jiraa lamadii qaday ku ahayd sali ay kuqadoobeen ama maantay kuqadoobeen maqrib baa la joogaa saas yeelaa waxaas yeelaa qafka haddii duhri casr ay ku jiraan oo qada ay ku naqdeen korkiisii see la horumarihaa tartiib waay markaa duhurka horumarihaa dukaha horta bacdii haddana waxaa dukaha casirka markaas hmm. <clears throat> alaa kuli xaal yani saas waay intee waajibka ala horumari ha wujuubka maxaa waay kala horumari kaas waay wayusan waxaa la suneeyaa haddana waxaa la suneeyaa tartiibuhu ma tartiib lfaa'iti waa lasoo sheegay inta maho faa'idkii yani horumarintiisaa la suneeya alxaadirati la horumariyo hadda masalan waxaa la yidhi yani inta waay faa'itadiya la horumarihaa waxaa laga oranaa xaadirdi la oranayaa waxaa korkaadi kuqadooway masalan salaat duhr haddana adiga duhurkiiaad joogtaa oo muadda ahaa muadda duhurkii waktigiyaa lagu jiraa maanta shaliyaa duhurka u qadoowa ma soo dukanin ilaa waxay ku soo gaartay yani taraaki waay hadii lilaaba duhurkii lamaad oo duhurkii maalinka kaleetay marka tii tagti iyo tii xaadirad yaa hormariyeysaa tii horta bilaaw yani muaddaada aad joogtaa aa la joogaa ti hadda la gudahay qadana waa ku xaadiradii yaa taalaa yani ti tagtiyaa la horumarihaa ti oo la joogi waktigaas waxaa laga horumarihaa ti tagtiyaa laga horumarihaa laakin waxaa la shardiyaa yani duhurkaas inaas dhow ko dhow as ahayn waxaa qayda yani shardi haddana yani waktiga dhexdiisi inaas ahaado xaadiradii inaa waktiga dhexdiisi ay joogto haddii waktiga in laga carsahayo xaadiradii inay baxdo oo waktiga duhurka qabaha la dugto oo magaciisi ay tagayso haddii la dugto salaad dhan ay dhamaanayso lagu gaari karin ragca ah lagu gaari karin waxaas hormarihaa yani xaadiradaas hormarihaa maxaa yeele as khasaarinay ti horaasoo khasaartiya kasoo tagtiye talamaadne khasaaraas ku dhicine xaadiradi ah hormari qada iska dhigin markaas haddii iska cabsahaayo inaa ciidane ay tagayso haddii aska ay tagayna iska cabsahaayo ay tagayna iska cabs inay tagta iska cabsihaynin oo waktiga dhexdiisa la joogo oo duurkaan hadda oo xaadar la duka karo tii oo magaciisa qada ahna as duki karo tii qadaha ahayd as hormarihaa bacdi waxaa isku xijihaa tii xaadirada ahayd asku xijihaa inta waay haddii iska cabsahay inay ka tagto tii xaadirada ahayd haddii sfaaid qadaha as dugto oo xaadira ugu tagayso yani waxaas hormarihaa tii waktigaas la joogay yani as hormarihaa yani inaas khasaarin ala rabaa maatii horaa soo khasaartiy waaba kaana khatiya tana hadaa kuuna qanin taas daraadeedi xaadiradaan horma iska gaarsiya ah, bacdiyaas yani faaidadaas dukahaa ka qadaa nidaamka oo qadaha loo dukahay saan a ah sheekha asnawa sheegi ilaah ana waafajiyo qada caada laga dhigtana ma la rabo dadaas wax walbe qada dukahaayaan shuqul ma aha maay kulliyoon adiga ad qadaysid wixii qadahaa keenaaya asbaabta keenaysa waxaa lee waaye soo jeedka bashaalka badan cawdii la suubihaayo salaadii subaxay kaa qadoobaysaa xaaraamaas maxaa soo jeedaysa markaas sheekadaas xaaraamay naqaysaa dhaafo qaraadaa ka gaarso maxaa yeele salaada jamaaca luu dugto awal wakti la dugto fadiiladeed waa weyn tahay xadiis badanaa kasoo aroori labaatan iyo toddoba daraja ay dheer tahay jamaacada iyo wakti lou dugtona waa la ogaadi imaam musani oo hadda aan soo sheegno oo sheekh ahay ah oo unaka yani sanadayaalkaani ah oo haddaan cuskado hayno waxaa caadadiis ahaa jirta jamaaca la isku dugto wakti kasto jamaaca isku dughahay meel kale kuma dugaynin waxaa la sheegay yani dabaqaadkaa xusiiyey kutuban kaleete waxay leeyihin imaam musani haddii hal salaad ka tagta masala duhur oo jamaaca ay gefto naftiisa canaanteedii ahaan waxaas yeelaayay labaatan iyo shan duhur aas tukahay boqol rakac waay labaatan iyo shan be min afar maxay nahate boqol ma oo boqol rakac aas tukahay duhur salaat duhri usali raka usali salaat duhri jamaacadii gebti daraadeed hadda unu jamaacada wasaajid soo hayna shariif maxamed waa anwaaniya jamaaca soo xaadir masaajid waxaadir masaajid baa larabaa masaajid jirto maxaa yeelay jamaacada dhilil maaha jamaacada lu dadaalo maxaa yeelay fadiilada wax la goy karo maaha yani dadkaan kudayahayni qoomlka mashaaikhdan ahay oo waaweynaay maamusanay oo kaleete haddii hal jamaaca gefto labaatan iyo shan salaad as bedelkeeda dukaayay gefitaasa hashaa duhur geftay maalan ama casir ciis ahaado suux bay saaadii gefaan oos weliba cudur la isku gefo waa labaatan shan yani salaadaas geftay labaat shan goor asdukahaay boqol rakac waa kaas cibaadaad uraaxaysahay yani bani aadamka caadadiis waxa waaye ninka u toostay oo istiqaama ilaahay siiyey wixii cibaada ah nishaadas ku qaadaa maayne waxaas cunaaya waxaas suubihaaya waxaas falaaya kulli oo mac yihiin usaa waxaas uuraan fiiri labaatan yaa yeeli karaa boqol rakac duka markaas keliya alle waxa igafoohaya wala ortaa in sha allahu tacaala intaanu jooga maho hadda maxaan joognaa intan joognaa habta kitaabka tajiil salaati inta hadda waxaan geli doonaa in sha allahu tacaala falasixo anahu in waqaa fi ragcat wailaa faqadaaun faintaqana salaatuhu fi qadaa fayubaadiru bilfaiti macani waa u deg degaa wayusalu tartiibuhu wataqdiimuhu cala xaadirat alti la yukaafutaha watukrahu salaatu cinda alistiwaa'i salaadyaalkii xaaraamka ahaayeen shanta wakti oo salaada xaaraamka dhaqahaayeen oo haddii la falana salaada aan saxeynin a ah insha allah geli doonaan kelidahay laakiin intii la gaarin tacjiilkaana aan rabnaa insha allah maadaama intu fii qowlin wafii qowlin alila ah, mogtahay in insha allah aan kaa taawano iidan aan soo taawano wixii kalena aan wadma jiro subxaan allah walxamdulillah maxaa la suneeyaa waxaa la suneeyaa tacjilu salaati awal lwaqti ala suneeya yaa nabiga siri salawaat lah ah, imaam nawowi waa siri xadiidkiisna waan sheegi doonaa maxaa yeele culamada allahu tacaala canhum waxay sheegaan salaadii dadejinteedii liawali lwaqti fi awali lwaqti amase waqtiga awalkiis ajriga loo dadejiyo lama daba la yaraa laa la suneeyaa sunna waay xadiidka waxii aan ahayn duhurka cisha aan ahayn duhurka cishaan ahayn warkaas fi awal waqti waxaa la weriyey cabdillaahi ah, radi allah as weriyey cabdullaahi radi allahu canhu waasaaltu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama suubanahan weydii yaa waay cabdullaahiga cabdullaahi bin mascuud miyaa inta waay cabdullaahi la sheeg waayo cabdullahi bin mascuud cabaadilada way badan yihiin afaraa la yihaaha la sheegaa hadday la idlaaqo badi waxaa loo wadaa cabdullaahi bin mascuudaa loo wadaa saa wariyey waxaan weydiiyey rasuulka sala allahu alayhi wasalama aan weydiiyey abu daud iyo turmudi iyo kuwaasaa wariyeen waa kaas uma farwa iyaa weydiisa laga wariy nabigaan weydiiyey waxaan idhi yaa yaa rasuul allah aan weydiiyey ayu acmaali afdal acmaasha tay u fadli badan waxaan siiri ma acmaasha waxaa u fadli badan asalaatu fi awali waktihaa salaada yani waktigeedii luu awal watigeed waktigeedi ko koogeydi luu dugto waktiga u horeeyo la dugto afdal ah asidaas afadaltaasa ah abla waktihaa an la dugto maxaa yeelay ilaahiya amray muxaafadatu calayha inaa la ilaali xujadaanya waxaa waaye ilaahay ma dhahino maxaasi xaafiduu cala asalawaati salaada ilaaliya dhoora waktigeeda ku dhoora muxaafadadeeda waxaa waaye in waktiga awalkiisa la dugto oo la hormariyo salaada waktiga awalkiisa la dugto maxaa yeelay inaad hadiis gadaal ka dhigo salaad gadaal as udhidhigo sawaad tegid aas ubandhigi karta inay tagto oy dhamaato hortaas haddana ilaahay qowlkiisa u daliila ah, xujada unaka shaaficiya ay wadata waaye tacjiilkeedii saaricuu ilaa magfirati min rabbikum yani degdega magfira dembi dhaafka oo ilaahay xaggiisa oo min rabbikum maxaa yeelay yani magfirana waxaa luu helaa waxa luu dugaya waxaa waaye salaad oo yani aaluu helaa la dadejhiyo haddana ilaahay maxaa siri fastabiqu lkhayraati khayraadka udhaktamaa waa kaas udhaktamoo yani khayrka loo dhaktamo maxay keenaysaa in salaada wax ka khayr riwey maa jiraan in loo dhaktamo laga gadaal marin imaam shaafici waxaa siri raxima llahu muxaafada waxaa kamid ah in waktiga awelkii la hormariyo maxaa dis akriyo ama waa halmaama ama xawaadid kalaa ku imaanaysaa xawaadid zamaan way badan yihiin xawaadid zamaan waa badan yihiin marba wakti hadis galo oo fadiilo ahaasatid fadiilada ku duko gadaal ha u dhigin wa kaas saas waay maxaa yeelay haddii gadaal udhigtid waxaad yani ubandhigtay salaadaadi inay kaa tagto inay kaaga tagto halmaan inay kaaga tagto yani hurduka hawataseexatid inay kaaga tagto xabaadis bush yimaado waxyaala kugu dhacaan mashquul kale aad dhaqatid yaad ku dhacaysaa markaasay maxaa imaam nawowi ase radi allahu tacaala canhu wayusanu tacjilu salaati liawali lwaqti liftiisa tacdiilka afdal ah mas'alada xukunka mas'aladey mas'aladan xukunkii waxa waaye alafdalu marka maxaa waaye tacjiilu subxi subax la dejiyo fii awal waktihaa macnaha maxaa loo wadaa ala dadejiyo waktigeed ala hormaray mayahe haddii la hubsado inaa waktiga asgalay oo waxba dhineen in la dugto saas waaye haddii la xaqiiqa saa duluuculfajarka la dedejiyo kaas madhabkan shaafici kan waaye yaa wataa kaleete sidna cumar madhabkiisi waaye sid cusmaan madhabkiisi waaye ibn zubair madhabay ahay asxaabada ah. anas bin malik madhabkiisi waaye abi muusa alashcari abu hurayra radia allahu tacaala canhum dhammaantoodi a imaam awsaaci malik axmed axmed bin xambal imaam malik bin anas isxaaq daa-ud الظaahiri jamhuur culamaa dhan madhabkoodi tan waaye laga gadaal marinin oo macnaha la cadaynin cadeyska tanaa cadanteed waa keeni doonaa iyagana xadiiday wataan waa kaas jamhuur culamaa cabdullahi mascuud iyo naqci waxaa la yidhaha ibhaahim naqciyaa la yidhaahaa saadaadka todobadaas kamid yahay sayidu maka waxa ay mawaaliya ahayn badigooda ilaa halkaan keliya carab ahay naqci keliya carabka ahay sayidu maka maxaas ahay cataa bin rabax mawlaas ahay basra macaana ahay xasanulbasri mawalaas ahay intaas yani shucbi waxaas ahay mawlaas ahay saydii oo alciraaqas ahay yani sham sayidkeedii waxaa ahay ninkaani noqciyaas ahay macnaha cus keliya carabka ahay todoba waaye saadaatuna muslimiinta saadaadkoodii todoba waaye todobadoodii waxaa leeya yani carabka e noqci kaligiisi ima inta kale mawaalay ahaayeen adima ilaahay diinkiisa ninkiis rawasiisa inta waaye marka naqci ibn mascuud iyo thawri oo lisaan sufyaan thawri sheekh shaafici talmiidkiisa u ahaye <clears throat> waxay abu xaniifa waxay wataan taabiciga intaa la sheegay mugtahay bacdi abu xaniifa waxay wataan i kane takhiirkeedi ilaa oo la nuuriyo laga gaaro ora ay soo nuurto fijirka a soo nuuro soo cadaago int intaas loo akra agtooda sunanka ah waxay xujadooda ay tahay dadka hireen in la nuuriyo nuur nuurooga la gaarsiiyo xadiidkii raafic ibn qudayj raafic bin cubayd xadiid waay fiiri xadiid waa la sheega la ogaadaa rabaa nin saxiix waay radia allahu tacaala canhu laakin waa lagu waramay waxaas yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam waxaan ka maqlay yaqulu usuu leeyahay asfiruu bilfajri fijirka yani caddeeya nuuriya inta iska caddaado oo nuurka oraxda kasoo dhawaada gaarsiya asfiruu oo oraxdana ay soo bixin waayo nuuriya oo macnaha caddeeya fijirka caddeeya iska arko dad kale kaso ninkii safariyo ninkii sa socdo kaso kaasay halhaas dugta <clears throat> qaala waxaas yidhi waa kaas fainahu isaga acdamu liljri xadiidkaana nabinka maqli ajarka usaa ku weyn asliha cabdullahi bin mascuudna waxaa laga weri radi allahu tacaala canhu waxaas yidhi ma ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama sallaa salaatan ligayri miiqaatiha usoo waktigeed aan ahayn soo dukahaayo manaha waktigeed aan ahayn lafd xadiidka fiir ninka daahirka qabta wax kala isku dhacaa maa ra'aytu ma arkin rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam salaa salaatan salaad asdug ligayri miiqaatiha salaad oo waktigeeda ahayn asdugto waxaa ma arkinaa sari ma arkin waa kaas bukhaariyaa weriye xadiidkan ligayri miiqaatiha bukhaariyaa ku yimid saxiix muslimaa ku yimid waa kaas alaa kuli xaal asxaabada waxay yidhi marka waxaa la og yahay suubanaha salawaat ullaahi wasalaamu calayhi saxaabada dhan nabiga fijir oon dhalanin weligii ma tukanin fijir dhalashadiisi kahor weligii ma tukanin ligayri miiqaatihana bukhaariga waa soo aroori waana saxiix xadiiskii muslim baa ku aroori bukaao kusoo aroori waa kaas macnaha waxaas dugti nabiga macnaha waxaa loo wadaa waxaas dugti usoo mugdiyahay waktigiis markii dhashi ka bacdi oo weli aad asu aftiini waktiga waa dhashi waa soo aftiini laakiin macadaanin oo cadaan waa laleeyahay e yani nuuro ma la gaarin isbaat ma gaarin asoo mugdi weli as yahay oo dadkii isla fadhi hataa si fiican isku kasaynin oo ninkii isku horima hataa ninkii saa iskasaynin asdugtay maxaa yeelay marka waxay yidheen haddii saa yahay isbaatka waxaa ku jira ay leehayaan xanafiyada iyo cabdullaahi bin mascuud iyo raggaasi waxay leeyihiin iyo <clears throat> ninkaas saafic ibn khadiij iyo dadkaa wato waxay leeyihiin waxaas faa'ideeyahaa jamaacadaa kubadahaysaa haddii la daahiyo isku jirka la dhaahiyo oo waktigaas isdhash hor laga dukanin oo kastoo gadaal loo dhigto oo fadiiladan laga baxin dadka ika fadiila makabaanba waay leeyihin alaga baxo ay leeyihin oo aadaal si fiican dadko is arkaayaan ninba horta kasoo kaco minankiisii kasratu jamaacat qadiha sufuufkii oo isku xirmaanas qadiha inta isfaarka <clears throat> waktigii oo la sunaysa lahayne waa ku waasicna ahaa oo waktigaa yani dheer ahaa wakti badan aa la sunaysa karaa waxay ka dambeeyey sunayaalkiis cawadii ninkii dukanin sanadii waa qabhi waa ku duki karaa waa kulmaa karaa sunyaa kale waa iska duki karaa waxay kasabtu naafila waxay xujadood waxaa waaye waxii naafilada badigeedi kuu faa'ideehaayo kaasaa afdal ah asxaabu shaaficina xujadood maxay tahay ilaahay qoolkiisii jala sha'nuhu xaafidu cala salawaati inti aan soo sheegin waay taqdiimkeedii yaa muxaafadada kamid ah awal waqti waa kaas iyo wasaaricu ilaa magfirati min rabbikum wastabqu lkhayraati iyo xadiidkii abay caaisha oo bukhaariga ku yimid aa u daliila radia allahu tacaala canha maxay tihi kuna nisaaa almu'minaati kuna waxaan ahayn nisaaa almu'minaati yashhadna maca anabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga maciise xaal jireen salaata alfajri waa tegi jireen mutalaficaatun xaal ay yihiin igo oo magaciisii oo duuduuwan ah, bimuruutihina bimarartihina maradooda ku duuduuman uma kabacdi yanqalibna waa soo gadoomaayeen waa soo noqohaayeen ilaa buyuutihina gudahoodi xiina yaqdiina salaad markay salaad ay soo gutaan laa yacrifuhuna axadun axad kasaayana ma jiro naagtii ahayd nin kasi karana aan jirin oo min maxaa jira loo kasaynin min alkalsi min ajli alkalsi bugdiga daraadiisii taas daraadeedii saasaan ahaa jirni taqaliidka imaam shaafici aswat xadiidkan bukhaariyaa wariyey muslimaa wariyey mutalaficaatun macnaa mutalafifaatun alo inta yani intaanas ahay saanay ahayd bukhaari iyo muslim aa wariyeen haddana yani jaabir riwaaya kaleeta jaabir bin cabdillaahi waxaa laga wariyey asir kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalama yusalli duhra ida zaalat ishamsu waa tukahaaye haddii oraxda yani ay iilato oraxda ay iilato casirkana waa dukahaaye washamsu oraxdana xayatun ay tahay too nool oo magaciisii as dukahaaye oraxdoo nool maqribkani waxaan tukahaya idaa aabat shamsu qoraxda hadday dhacdo wlcishaau marka cishana waxaan tuka jira idaa araa fi naasi qila haddii dadka ay yar yihiin dadka yaraantood dads arko <clears throat> gadaal u dhigaay gadaal oo u dhigaay dadka hadday yar yihiin jamaacad lama istali xaadir yihiin oo masaajidka dadka aan soo buuxsamin waay yani gadaal u dhigaay waidaa ra'aa kasratan haddii dadka ay badan yihiin as arkana cajala waa dadejihaay wsubxu subaxne waxaan tukahay biarsin yani mugdiga isku tukaaya rawaahu bukhaari aa wariyey muslim aa wariyey waa kaas intaan kulli waa soo wadaa calaa kulli xaal bacdi waa dheeryahay taqliiska yaa agtaany ku fadli badan salla subxa maratan bikalsin waa jira mar waa isku tugti mugdi marana yani gadaal u dhacay waa mugdiyey waa aftiiniyey salaadiisi bacda dalika taqliis la ahayd xataa maada waa la wariyey ilaa nabiga aska xijaabta salawaat ullahi wasalaamu alayh salaadiisii mugdi la isku tukaaya mugdiyeys isku tukaaya yani ma aad ma loo isfaar ma gaasi jirin dulna waay leeyihin waa isfaari alaa kuli xaal saxiixa kan waay anuga saa kagalsin intaa waay haddiiba mar aas yani oo danigaadii gaalib asku noqdo waktiga waa gal in la ogaado yani salaad waa banaan tahay lakin تakiirka sفاar yani ilaa la akiro fajrka os cadaado duluc fajr waa yaqiinsanta kaas duulaa hawaa ina afdal as yahay asfaarka cawada oo bisha aftiinayso ma la kasi karo fajrka ma lagu ogaa karo ilaa isfaarka la cadaysta maayn oraha markii bisha ay tahay ayaan cawadi tama iyo afarta iyo tama iyo shanta iyo yani aad ma loo kasi karo inta dhii insha alla hadanaa maanta iska joogno iya caleeshaan oo tacjiilka aan faa'iidahayni maxaa yeelay dad badanna u haastaa tacjiilka daraadeedii inta yimid waa badan yahay wax la koobi kitaab kaamil waay kitaab kaamil yaa ku imaahaa subxaan allah